alxamdu لله رب alcaalamiin وصلى الله على calaa وعلى wacalaa محمد muxamed waxaynu ku soo jirray kitaabkii muqadimatun fii usuuli tafsiir waxau mu'allifku yidhi raximahu llah faina alsaxaabata waltaabiciina wala'immata ida kaana lahum fii tafsiiri alaayati qowlun asxaabta rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo taabiciinta iyo imaamyaalka a'immadii waaweynayd idaa kaana lahum hadday u sugan tahay iyaga fii tafsiiri alaayati fasiraadda aayadda la fasiraayo qawlun odhaahi hadday u sugan tahay wa ja'a qawmun ay yimaadaan qolo fasaruu alaayata biqowlin aakhara oo aayadda ku fasiray qowl kaleoo qowlkoodii ka duwan liajli madhabin ictaqaduuh ugu fasiray madhab iyo ra'yi ay ictiqaadiyeen daraaddeed sidaa ugu fasiray wadalika almadhabu laysa min madaahibi asaxaabati waataabiciina lahum biixsaan madhabkaasina iyo ra'yigaa lagu tegayna laysa min madaahibi asaxaabati aanu ka mid ahayn madaahibtii iyo aqwaashii saxaabadu ay ku tageen iyo waataabiciina lahum biixsaan iyo kuwa saxaabada raacay oo si ay ku samafalayaan oo ku wanaag samaynayaan u raacay madhab ay ku tageen aanu ahayn saaruu mushaarikiina lilmuctasilati wa gayrihim min ahli lbidaci saaruu waxay noqonayaan mushaarikiina qaar la wadaagaya lilmuctasilati muctasilada la wadaagaya wa gayrihim iyo kuwan muctasilada ahayn ee min ahli lbidaci ahlubidaca ka mida ayay waxay la wadaagayaan fii misli haada yacnii kaasoo kaley la wadaagayaan oo inay markaa deliilka iyo madluulka labadaba ku khata'aan min misli haada iyo fii misli haada nusakha qaarba mid bay qorayaan saaruu mushaarikiina iyo saara mushaarikan nusakha qaar waxay qorayaan saara mushaarikan cala sabiili ifraad oo qown baa waxa uu yahay xagga lafdiga mufrad buu ka yahay xagga macnahana jamac buu ka yahay marka marna waxaa laga eegayaa xagga macnaha ayaa damiirka looga celinaya waa la jamcinaya marna xagga lafdiga ayaa markaa laga eegayaa oo damiirka looga celinayaa biictibaari lafdi wa fi ljumlati marka laysku duuduubo man cadala can madaahibi asaxaabati ka ka weecda madaahibta saxaabada waataabiciina iyo madaahibtii taabiciinta ka weecda wa tafsiirihim tafsiirkoodii ka weecda ilaa maa yukhaalifu daalika u weecda wax sidaa khilaafayoo ka duwan u weecda kaana mukhti'an fii daalika wuxuu noqonayaa mid ku gefay yacni markaa khilaafkaas oo khilaafay iyo ka weecadka uu ka weecday mid ku gefay buu noqonayaa bal mubtadican wuxuu noqonayaa mid mubtadica buu noqonayaa bidcaystay oo bidca la yimi wain kaana mujtahidan makfuran lahu khata'uhu haba ahaado mid mujtahid ah oo khata'iisa loo dhaafay haba ahaadee laakiin wuxuu ku dhacay markaa bidca ayuu ku dhacay falmaqsuudu bayaanu turuqi alcilmi wa adillatihi wa turuqi asawaabi falmaqsuudu waxaa la rabaa bayaanu turuqi alcilmi waddooyinka cilmiga yacni caddaynta la caddaynaayo weeye iyo wa adillatihi daliilada cilmiga caddaynta la caddaynaayo wey wa turuqi asawaabi iyo waddooyinka sawaabkiiyo sida saxan ee saxiixa ah waddadeeda caddaynta la caddaynaayo wey yacni sheikhu wuxuu inoo tilmaamayaa asxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam dariiqooda in la raaco inay tahay aayaadka qur-aanka siday ku fasireenna inaan laga weecanin ee tafsiirka iyagu ay ku fasireen waa in la qaato tafsiir mudaadi ku oho ka horjeeda macnahay ku fasireen in lagu fasiro ma aha waayo waxay noqonaysaa sabiilumu'miniinkii oo la khilaafay noqonaysaa qaala allahu tacaala waman yushaaqiqa alrasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam mowdicu shaahid wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawallaa marka waa loo goodiyey waddada mu'miniinta wadda aan ahayn in la qaado oo waddadii mu'miniinta la khilaafo goodigaa iyo tahdiidkaasaa ku yimi oo cidda markaa waddada mu'miniinta khilaafta waxaa loogu goodiyey naar sheikhuna wuxuu inoo tilmaamayaa cidda tafaasiirtii saxaabada iyo taabiciinta ka weecata oo tafsiir kale u weecata oo tafsiirka kale waxay ugu fasirayaanna ay tahay madhab iyo ra'yi ay ictiqaadiyeen oo madaahibtii saxaabada aan ka mid ahayn ee ka duwan waxay noqonayaan qaar la wadaagaya ficilkii ay sameeyeen marka muctasiladu ay sameeyeen iyo ahlubidac kaleba ay sameeyeen oo ah inay waxa weeye ra'yi ay iyagu ictiqaadiyeen oo bidco ah inay markaa qaateen dabeedna ra'yigii inay dooneen nusuustii inay ku fasiraan oo macnihii nusuusta u taxriifiyaan marka waxaanay noqonayaan qaar ku khata'ay daliilka iyo madluulka labadaba ku khata'ay bay noqonayaan waxaana dhici karta cidda sidaas ku dhacday ina waqtiyada qaarkood ijtihaad oo kale ay sidaa ugu dhacaan ay ku khata'aan laakiin in waxa weeye macduur uu yahay oo ijtihaad arrinkaasi uga dhacay oo uu macduur yahay waa shay oo aan dembi looga qoray ficilka se uu ku dhacay inuu bidco yahayna waa shay kale labaduna marka iskama hor imanaya yacni ruuxa marka la yidhaahdo waa la ajar siinayaa yacni waxa weye ijtihaad uu ku khata'ay baa lagu ajar siinaya waxaa lagu ajar siinayaa khata'iisa maaha waa dadaalka uu xaqa ku dadaalayay iyo niyada uu xaqa niyeysanayay taasaa hadday dhacdo in laga ajar siiyo laga ajar siinayo laakiin ma aha in ajarka khata'a laga ajar siinaayo maa wuxuu sheekhu yidhi isagoo sii wada hadalka wa naxnu naclamu ana alqur'aana qara'ahu asaxaabatu wataabicuuna wa taabicuuhum waxaynu ogsoonnahay in qur'aanka ay saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam akhriyeen wataabicuuna taabiciintu inay akhriyeen baynu ognahay wa taabicuuhum kuwii atbaacu taabiciinta ahaa ee taabiciinta sii raacayna ee ka dembeeyeyna inay akhriyeen baynu ognahay wa annahum kaanuu aclama bitafsiirihi wa macaaniihi waxaynu kala ogsoonnahay inay ahaayeen saxaabada taabiciinta iyo atbaacu taabiciintaas waa quruntii khayrka yacni markaa badnaa dadkii noolaaye kaanuu aclama waxay ahaayeen qaar u aqoon badan bitafsiirihi wa macaaniihi tafsiirka qur'aanka iyagaa u aqoon badnaa wa macaaniihi macnayaasha qur'aankana iyagaa u aqoon badnaa kamaa annahum aclamu bilxaqi siday u ahaayeen qaar xaqa yacni u aqoon badan aladii xaqaasoo bacasa allahu bihi rasuulahu sala allahu calayh wasalam oo ilaahay la soo diray rasuulkiisi muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam faman khaalafa qowlahum u kastoo khilaafa qowlkooda wa fasara alqur'aana bikhilaafi tafsiirihim qur'aankana ku fasira tafsiirkoodii wax ka duwanoo khilaafsan faqad akhطa'a fi ddaliili waalmadluuli jamiican ruuxaasi waa ku gefay daliilka iyo madluulkoo macnaha ah jamiican labadaba waa ku gefay oo isla jira oo daliilka fasiraadduu fasira ayuu ku gefay fi daliil waxaa looga jeedaa fii tafsiiri daliil iyo walmadluuli jamiican labadaba marka isaga waa ku gefay wuxuu inoo tilmaamayaa sheekho inay salafku dadkii ka dambeeyey inay qur'aanka iyo xaqaba uga aqoon badnaayeen ugana raacis badnaayeenna waa jirtaa marka maadaama ay uga aqoon badnaayeen waa arrinkay khayryada keensaday inay ka khayr bataani markuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa ugu khayr badan qarnigayga dabaadna waxa ku xiga xagga fadliga kuwii markaa ku xigay ayaa ku xiga marka khayru nnaasi qarni saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam weeya dabeedna taabiciintaa ku sii xiga atbaacu taabiciintaa ku xiga bacdu ahlicilmina waxay u fasiraan qarniga in looga jeedo boqol sane boqol sano in looga jeedo waxaanay u cuskadeen xadiidka nebigu sala allahu calayhi wasalam inanka uu ku yidhi cish qarnan qarni noolow buu ku yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ugu duceeyey inuu qarni noolaado fa caasha mi'ata sana waxaanu noolaaday boqol sano ayuu noolaaday xadiiskaasina waa saxiix marka ahlucilmiga qaarkood waxay ka deliishadeen qarnigu inuu yahay boqol sano calaa haadaa waxay noqonaysaa saddexda qarni ee khayrkalihi saddexdii boqolee sanee hore inay markaa tahay almuhim salafku waxay ahaayeen dad uga aqoon badan qur-aanka iyo xaqaba ciddii ka dambaysay waa uga aqoon badnaayeen marka cidda qowlkooda khilaafta oo qur-aankii ku fasirta tafsiir tafsiirkoodii ka duwan oo ikhtilaafu tanawuc weliba mukhaalafadaasi aynay ahayn ee ikhtilaafu tadaadi ay tahay waxay noqonaysaa in macnaha oo madluulka ah iyo tafsiirka daliilka labadaba in lagu khata'ay oo labadaba lagu gafay ayay noqonaysa wa macluumun anna kulla man khaalafa qowlahum lahu shubhatun yadkuruhaa waxaa la ogsoon yahay anna kulla man in ku kasta oo khaalafa khilaafa qowlahum qowlkii saxaabada iyo taabiciinta atbaacu taabiciinta qowlkoodii khilaafa lahu shubhatun waxaa u sugnaaday shubho shubhadaasoo yadkuruhaa uu sheegaayo imaa caqliyatun wa imaa samciyatun shubhadaasoo ama caqliga loo nisbeeyey ama samciga loo nisbeeyey samciga waxaa looga jeedaa waxyiga yacnii shubhadaasi waxay noqonaysaa waxay noqon kartaa shubha caqliya oo in ishkaal caqli caqligo iyaga ku yimi ay markaa waxa weeye ama tacliil caqli ah inay markaa shubha ka dhiganayaan oo ay daliil ka dhiganayaan oo ay u khilaafayaan ama shubho samciya inay tahay oo mutashaabiha ay raacayaan shubhada samciga waxaa laga tilmaamayaa nusuustii waxaa ka mid a ah muxkamaat iyo mutashaabihaat hatuu allah yidhi waladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitnati waibtiqaa'a ta'wiilih marka waxaa laynoo sheegay qur'aanka inuu ka mid yahay aayaad mutashaabihaad inay ku jiraan mutashaabihaadkii waxay yihiin waa qaar aqbali kara macnayaal kala duwan ayay aqbali karaan min xaysu dalaalatu laa min xaysu lmuraadu marka laga eego luqa ahaan inuu ku tusin karaan laakiin marka loo macnaha looga jeeday ma aha macnahaas markaa baatilka maaha wuxuu aqbali karaa macno baatila iyo macno xaqa labada mid walba loo fasiri karaa sida iyo sidaba waa aqbali karaa sida xaqa abaana loo jeeday muxkamaadka waafaqsan marka kuwa qalbigooda uu ku sugan yahay iilad ay xaqa ka iilanayaan waxay raacayaan waxa isu ekaada ama isaga ekaaday raacayaan oo mutashaabihaadka ka mida waxay u raacayaan sida markaa iyaga eh, hawadooda yacni markaa waafaqsan ama ra'yigooda waafaqsan markaasay odhanayaan aayaddan baa noo daliila oo sidaa iyo sidaas ayay markaa ku tusinaysa waxaa waajiba mutashaabihaadka in muxkamaadka loo celiyaa waajiba in mutashaabihaadka loo celiyo ayaa waajiba wa macluumun ana kula man khaalafa qowlahum waxaa la ogsoon yahay in cid kasta oo khilaaftay qowlkii salafkaa lahu shubhatun ay u sugan tahay shubho shubhadaasoo yadkuruhaa uu sheegaayo shubhadaasoo imaa caqliyatun ama caqliga loo nisbeeyey siday bacdigood hadalka ay odhanayaan markay aayaadka sifaadka soo maraan ama axaadiista sifaadka ku saabsanba markay soo maraan waxay odhanayaan ilaahay waxa weeye yad ma laha oo gacani uma sugnaan bay yidhaahdeen waayo gacmaha makhluuqaadka leh haddii waxa weeye gacan ilaahay loo sugana waxaa ka dhalanaysa inuu khalqiga shabbaho khalqiga inuu shabbahaano ma suuragal aha saas aawadeed waxaa waajiba ah in la awilo oo yadka lagu awilo in qudro looga jeedo in qudro looga jeedo marka waxay leeyihiin isbaatka sifada la sugo tashbiih baa ka dhalanaya waxay keeneen shubha caqliya ayay keeneen shubha caqliya ayay keeneen ahlucilmigu markay radinayaan shubhada caqliyada lafteeda waa naqdinayaan waa burinayaan waxaanay tilmaamayaan markaa in la raacaa adilada waxyigae samciga in la raacayna waajib tahay halkay leeyihiin sifada haddii la sugo waxaa ka dhalanaysaa inuu sifaadka khalqiga ilaahay shabaho waxay kaga jawaabayaan ahlu sunna waljamaaca kama dhalanayso kama laasimayso oo ilaahay daata ayaa u sugnaatay dawaadka khalqiga aan shabihin sidaas in la eg sifooyin baa u sugnaaday sifooyinka khalqiga aan la mid ahayn marka sifada waa la sugayaa tashbiihana waa la nafyinayaa sida daatada loo sugaayo ee tashbiihana la nafyinaayo oo waxay culammadu yidhaahdaan isbaatu sifaati ka isbaati daat sifaatka in la sugaa waxay la mid tahay sida daatada in la sugay la mid tahay marka sida allaha daata ugu sugnaatay aan dawaadka khalqiga shabahayn ayaa sifooyin ugu sugnaatay aan sifooyinka khalqiga shabahayn waa midda kale waxay leeyihiin sifaadka kuwaad sugaysaan sidaa bacdi ka mida u sugaysaan sifaadka sida ashaacira walmaturidiya wagayrihim ay u sugayaan bacdi sifaatka ka mida aynay odhanayaan tashbiih kama laasimayo ayaa kuway awilayaan sidaasoo kale dariiqaasaa la marinaya alqawlu fii bacdi sifaati kaalqowli fii bacdin waayo qaacidadu waxay tahay sifaatka qaar waxaa laga yidhaahdaa kuwa kale laga odhanaya alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fii bacdin qaacidada horena waxay ka cabiraan alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat sifaadka waxaa laga odhanayaa waxa daatada laga yidhaahdo sifaadka waxaa laga odhanayaa waxa daatada laga yidhaahdaa laga odhanaya marka halkaas ayaa waxa weeye la wada marinaya imaa caqliyatun wa imaa samciyatun shubhadaasi ama waa shubha caqliya oo caqliga loo nisbeeyey wa imaa samciyatun ama waa shubho samciga loo nisbeeyo waxyiga loo nisbeeyey kamaa huwa mabsuutun fii mawdicih sida loogu balballaadhinayo meesheeda markaa loogu balballaadhinayo loogu caddaynaayo waalmaqsuudu huna sheikhu wuxuu idhi ullah waalmaqsuudu waxaa la rabaa hunaa halkan adtambiihu waa baraarujin la baraarujinayo calaa masaari alikhtilaafi fi tafsiir ikhtilaafka waxaa sababaya kicinaaya in la baraarujiyo fi tafsiiri tafsiirka laysku khilaafo wa anna min acdami asbaabihi iyo in sababihiisa ugu weyn waxyaalaha khilaafka sababaya sababihiisa ugu weyn inay ka mid ahaatay albidaca albaatilata alatii dacat ahlaha ilaa an xarafuu lkalima can mawaadicih bidcooyinka baatilka ah alatii bidcooyinkaasoo dacat ahlaha ehelkeeda ugu yeedhay oo u saabtay ilaa an xarafuu inay beddelaan alkelima kelmadaha ay ka beddelaan can mawaadicihi meelaheeda ay ka beddelaan ay ka taxriifiyaan wa fasaruu ay fasiraan kalaama allaahi wa rasuulihi hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam ay ku fasiraan bigayri maa uriida bihi wixii looga jeeday waxaan ahayn ay ku fasiraan wa ta'awwaluuhu ay ku awilaan oo ay ku fasiraan calaa gayri ta'wiilihi tafsiirkiisii tafsiir aan ahayn ay ku awilaan oo ku fasiraan fa min usuuli ilcilmi cilmiga asalladiisay ka mid ahaatay bidaalika taas loo cilmi yeelanaayo an yaclama alinsaanu inuu ruuxu ogaado alqowla aladii khaalafuuhu qowlka ay khilaafeen inuu ogaadoo garto wa annahu alxaqu iyo inuu garto qowlkaas ay khilaafeen inuu yahay ka xaqa ah wa an yacrifa iyo inuu garto ayaa usuusha cilmiga ka mid ah anna tafsiira asalafi yukhaalifu tafsiirahum in tafsiirkii salafku yukhaalifu uu khilaafayo tafsiirahum tafsiirkooda uu khilaafayo ahlulbidacu tafsiirkay ku fasiraan inuu yahay tafsiir ka duwan tafsiirkii salafka ana tafsiira salafi in tafsiirka salafku yukhaalifu khilaafayo tafsiirahum yaga tafsiirkooda khilaafayo wa an yacrifa iyo in markaa uu garto ruuxu anna tafsiirahum muxdathun mubtadacun in tafsiirkooduu yahay mid la soo darisiiyey oo mubtadacun la bidcaystay inuu yahay in sidaa la garto la aqoonsado suma an yacrifa intaa dabadeedna uu garto inuu garto ayaa ka mida usuusha cilmiga biduruqi almufasalati dariiqyada la balballaadhiyey uu ku garto ku aqoonsado fasaada tafsiirihim yacnii tafsiirkoodu khaldanaanta uu khaldan yahay faasidka yahay baatilka yahay yacni inuu garto bimaa nasabahu allahu min aladillati cala bayaani alxaq uu ku garto biduruqi ka bedelo bimaa nasabahu allaahu wuxuu ilaahay u yeelay oo u dhidbay oo min aladillati daliilla ah calaa bayaani alxaqi caddaynta xaqa la caddaynayo ku tusinaya daliilla ku tusinaya ou ilaahay u yeelay oo u dhidbay uu taas ku garto tafsiirkoodu inuu yahay tafsiir baatila ah. oo sheekhu inoo tilmaamayaa masaa isha wuxuu u galay oo tafaasiishaas uu soo sheegay waxyaaluhu u dhex galay u sharxay inay tahay inuu baraarujinayo waxyaalaha sababaayo in tafsiirka la ysku khilaafo maxaa keensaday tafsiirka nusuusta la fasirayo ama qur-aanka la fasiraayo in la ysku khilaafo waxaanuu tilmaamayaa asbaabo ayaa keensaday sababaha haddaba waxa ugu weyn buu odhanayaa bidcooyinka baatilka ah baa ugu weyn in tafsiirka la ysku khilaafo oo dadka qaarkood markay bidcooyin baatila ah ay bidcaysteen waxay dooneen bidcooyinkii inay waafajiyaan qur'aankii ay yidhahdaan qur'aankaana tusiyey ama qur'aankaa u daliila waayo dadkii markay radinayaan oo bidcadoodii la tilmaamayo waxaan inay tahay wax khaldan oo baatil oo bidco ah waxaa loo deliishanayaa nusuus baa baatilnimada inay baatil tahay loo deliishanayaa marka waxaa iyaguna doonayaa nusuusay iskaga waabiyaan inay helaan yacni taas iyadaa bay rabaan markaasay dabeedna waxay soo qaadanayaan nusuus yacni tashaabuhu ku sugan yahay oo macnaheedu siyaalo kala duwan uga aqbali karo markaasay odhanayaan tan baa noogu daliila tan ayaa noogu daliilay odhanayaan tafsiirkay sidaa ugu fasirayaanna waa tafsiir ay ku khilaafayaan tafsiirkii selafka oo tafsiir cusub bay ula imanayaan marka usuusha cilmiga inay ka mid tahay in la aqoonsado qowlka ay khilaafeen oo marka waxa weeye tafsiirkoodu inuu khaldan yahay iyo bidacooda la aqoonsanaayo usuusha cilmiga sidaa loo aqoon yeelanayo waxaa ka mid a ah marka hore la garto qowlka khilaafeen mar labaadkana la garto qowlka khilaafeen inuu xaq yahay mar saddexaadka la garto in tafsiirka salafku tafsiirkooda khilaafsanaa tafsiirkoodana la garto inuu yahay mid marka ay bidcaysteen oo iyagu muxdatha oo aynay salaf u lahayn oo aynay salaf u lahayn waana laynooga digay waxyaalaha bidaca iyaakuma wa muxdathaati alumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaalah wa kulla dalaalatin fi nnaar an nabigu wuxuu tilmaamay sala allahu alayh wasalam digisu inooga digaayo waxyaalaha bidaca ah ee la soo darisiiyey waxaanuu inoo sheegay wax kastoo diinka lagu soo darisiiyey inuu yahay wax markaa bidco oo baadiya inuu yahay saasuu inoo sheegay saas ayuu inoo sheegay wa khayru lumuuri asaalifaatu cala alhudaa wa sharu alumuuri almuxdathaatu albadaa'icu marka waxyaalaha bidacaahi waa waxyaalo markaa ay tahay in layska ilaaliyo aada iyo aada looga taxaduro wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa tafsiirkoodu inuu baatil yahay waa in lagu gartaa adilada xaqa markaa loo yeelay ee xaqa caddaynaysa yacni taasna sheikhu tusaalayaal buu inoo soo sheegay oo inoo soo tilmaamay oo horeynu tusaalayaal ku saabsan iyo amhilo aynu tusaalayno wakadalika waqaca min aladiina sanafuu fii sharxi alxadiidi wa tafsiirihi min almuta'ahiriina min jinsi maa waqaca fiima sanafuu min sharxi alqur'aan saas oo kale siday kuwaasi ugu dhaceen inay qur'aankii tafsiir qaldan ugu fasireen waqaca min aladiina waxaa ka dhacay kuwii sanafuu qoray fii sharxi alxadiidi xadiidka sharaxaadda la sharxaayo iyo wa tafsiirihi fasiraadda xadiiska la fasirayo oo min almuta'akhiriina muta'akhiriinta ka mid a min jinsi maa kii noociisoo kale ka dhacay waqaca dhacay fiimaa sannafuuhu waxay qoreen markaa ka dhacay oo min sharxi alqur'aani wa tafsiirih sharaxaadda qur'aanka la sharxaayo iyo fasiraadda qur'aanka la fasirayo bimacnaa sida qur'aanka tafaasiir qaldan loogu fasiray oo ra'yiyo bidca'a ah waafaqsan ay axaadiista lafteedana waxa dhacday in dadka qaarkooda muta'akhiriinta ka mida ah ay ku fasireen sharaxyo iyo tafsiiro ay xadiiska fasirayaan oo ra'yi bidcaah ama baatila waafaqsan ra'yi ah ama baatila waafaqsan yacni taasoo kale waa dhacday marka wuxuu taa sheikhu u tilmaamayaa waa si waxa weeye loogu baraarugsanaado looga taxadiro waxyaalaha marka tafaasiirta qaldan iyo sharaxyada markaysagaa qaldan looga taxadiro oo kutub yacni markaa culamo qortay culamo waaweyne ay qortay ayaa ashyaa bidaci ku dhex dhaceen mana aha in la odhanaayo yacni culammadaas a'immada ahaa kutubta ay qoreen yacni waa looga tegayaa bidcadaas yacni ku dhex dhacday ee kitaabkun aanu bidcada u alifnayn ee waxa loo qoray ay tahay sunnada iyo xaqa inuu u nusreeyo laakiin ashyaa bidaciya zallaadi ay ku dhex sida kutubta markaysaga markaa shuruuxda axaadiista sharaxa weyn ee xaafid ibnu xajar alcasqalaani uu qoray fatxulbaari waa sharax ahlucilmigu aada u ammaaneen aadna u faa'iido badan aan lagala istiqnoon karin oo laga maarmi karin sheikha qorayna waxa uu ahaa caalim baxri ah oo waxa weeye hadday tahay xagga fiqhiga iyo hadday tahay xagga xadiiskaba aad iyo aada ugu bacdheer yacni malaka fiqhiya cajiiba ayuu markaa lahaa xadiidkana wuxuu ahaa markaa min a'immati alxadiid yacni muta'akhiriinta nin la mida laguma garanaayo saas aawoodee waatay culammadu yidhaahdaan haddii la yidhahdo qaala alxaafidu waan waxba la raacin al un inta la gesho lahaa qaala alxaafidu xaafidkii wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar unbay ku dhici bay yidhahdeen waxaa loo jeedaa ibnu xajar alcasqalaani ayaa loo jeeda marka xadiidka aad iyo aad buu ugu baadheeraa culumta kalena aqoon markaa fiican buu u lahaa aqoon fiican ayuu u lahaa wa kadalika alimaamu nawowi kitaabkiisa uu muslimka ku sharxay lagama maarmi karo waxaanu nawowi ahaa sheekh waxa weeye cilmi badan oo ahlu cinaaye ah oo weliba kutubtiisa ilaahay qabuul siiyey qabuul baa ilaahay kutubtiisa siiyey ruux kastaoo xadiis bilaabaya wuxuu ka bilaabayaa alarbacuun annawawiya riyaad saalixiinka waa aragteen meel walba inuu ka dhacay wakadalika sharxa saxiixu muslimka sharaxa saxiixu muslimka aada iyo aada buu isaguna u hirgalay markaa kutubo badan oo aada markaa u intishaaray ayaa jira kutubtiisana jamiicu tawaa'if waa akhrisataa qabuul caama ilaahay siiyey qabuul caama ayuu ilaahay siiyey oo daa'ifo odhanaysa nawowi iga daa ama kutubtiisa markaysagaa ka digaysa ama ka cararaysa lama arko marka qabuul buu ilaahay siiyey ibnu cuthaymiin raximahullah waxa uu yidhi markuu maqlay dadka qaarkood inay wax ka sheeg sheegeen nawowi ama ay mubtadicii wax la mida ay yidhaahdeen bacdu talaba ayuu yidhi see mubtadic loo odhanayo waa inkiray markaasuu sheegay fadiilada uu ilaahay siiyey nawowi fadliga uu allah siiyey marka waxaana la ogsoon yahay ashyaa tamashcuri inuu ku dhacay madhab alashaacira yaday weliba ku sii kala badan yihiin xaafid ibnu xajar iyo iyo nawowi labadaba ashyaa ta'wiilaadkoodii ka mida ah ayaa markaa hadalladooda iyo sharaxyadooda ku dhex dhacay nawowi baana u sii badan xaafid ibnu xajar fii bacdi alaxyaan ashaaciradu waa radinaya waxaanuu sheegayaa qawaacid salafiya matiina ayuu tilmaamaya wakhtiyada qaarkoodna ta'wiilkii ayuu markaas samaynaya inkastoo ah waxa weeye nawawi la yidhi aakhiru amrihi markii dambe wuxuu ku dembeeyey inuu madhabu salaf markiisaga doortay laakiin iyadoo taa ah, risaaladu masalada ka qoray ayna caanbixin waxaan lana taabicin bay culammadu daafici jireen saas aawadeed qolada xadaadiyada la yhaha markay soo baxday oo ay fatxubaariga gubtay ay kana digtay culammada aad iyo aad bay u inkireen a'imatulcilmiga zamaankana ee a'immatu sunna ahaaday ee sheekh alcallaama maxamed naasirdiin albaani iyo a'imada kale la midka ahi dhammaan waa ka digeen waana radiyeen culammada qaarkoodna kutubba bay ka alifeen ay ku radinayaan xadaadyada culamada qaarkoodna ashrida iyo fataawooyin bay ka duubeen marka arrinka noocaasi arrin khalada inuu yahay ayay tilmaameen marka waxaa kala duwan kitaab caalim culammada sunnada ka mida ah, ama caalim weyni uu qoray caalim weyni uu qoray bidcadana aan u guntanaynoo inuu bidco daafaco aan loo qorin laakiin ashyaa bidaci ku dhex dhacday laakiin sunnada iyo nusradeeda iyo xaqa iyo caddayntiisa marka hore u allifay iyo kitaab marka horeba loo allifay bidcayn loogu nusreeyo dadka qaarkood masaladaasoo kale waxaa laga yaabaa inay usoo qaataan ay yidhaahdaan kitaab marka horeba u guntan bidca nusradii u guntan in bidca loogu gargaaro loogu nusreeyo shubhaad loogu goobo inay yidhaahdaan de waxa weeye kitaab khalad le waa laga faa'iidaysan karaa sawta fatxbaarigaba waxyaalo ta'wiili ku sugan yahay sawtu sharaxa muslimkaba waxyaalo ta'wiili ku sugan yahay waxaa la odhanayaa waa kala duwantay taas kitaab waxa weeye yacni caalim raasikhi qoray iyo kitaab waxa weeye markaa aanu caalim raasikhi qorin isku mid maaha kitaab waxa weeye nusrada xaqa iyo bayaankiisa u guntan laakiin ashyaa zallaadii ku dhex dhacday ashyaadiina waxba aanu ku dheeraanayn markaysaga calaa sabiili zall oo kale markaysaga yani markaa uu sheegaayo laakiin waxa weeye aanu aada isugu taxallujinayn siduu nusre iyo gargaar iyo shubahaad iyo wax ugu goobi lahaa yacni iyo kitaab waxa weeye marka horeba u guntan inuu bidcada loogu nusreeyo loogu gargaaro laakiin waxyaalo xaqii ku dhex jiraan ka shani kutubi ahlulbidac labadaas isku mid maaha baa la odhanaya kitaabka bidcada u guntanee kii bidcada loogu talagalay inuu u nusreeyo u gargaaro amaba markaysagaa caalim aan u qorin raasikhi oo ruux mubtadici markaysagaa uu qoray oo aan la odhan karin markaysagaa waxaweye waa caalim sunni ah waxa weeye labadaas isku mid maaha baa la odhanaya isku mid ma aha ayaa la odhanayaa ee kitaabka markaysaga waxaan yacni bidcada u guntan si uu ugu nusreeyo kaas waxa weeye marka waxa weye waa in la tuuraa waana in marka waxa weeyaan aan cilmi loo doonino loo raadsan isaga marka labada shay in laysaga qiyaas qaato sidaasayna sax u ahayn dad badan baa marka la yidhaahdo waar kitaabkani waa kitaab khaldan oo waxa weeye waxyaalo badan oo baatilu koobsaday oo waa kitaab min kutubi dalaala weeye kutubta baadida iyo bidcada ayuu ka mid yahay kitaabkani ay waxa odhaya waa laga faa'iidaysan karaa waayo waxyaalo wanaagsan buu koobsaday wax dhacday qaarkood in lagu yidhi kitaabkii loo bixiyey feedhaweyne loo bixiyey ee ninkii qoray uula baxay aljaamic fii talab alcilmi ashariif ayaa lagu yidhi kitaabkani waxa weya min kutubi ahli bidac ama min kutubi dalaala kutubta baadiduu ka mid yahay kitaabkani markaasaa mid wuxuu ku jawaabay waa laga faa'iidaysan karaayo fatxu baariga iyo sharaxa muslimba ee nawowiba waxyaalo markaa khaladoo ku dhexdhacay waa jiraan oo bidca ahi marka hadday kuwaaba waxyaalo kale ku dhex dhaceen oo sharxulcaqiidati taxaawiya laftiisa ashyaa qalada ay ku dhex dhacday oo aan loo tuurin kanna looma tuuraayo yacani waxa weeye warka noocaasi waxa weeye saas yadaabuu u khaldan yahay yacni waxa weeye mid saxana marka isagaa maaha waxay ka dhigan tahay ka qiyaasi almalaa'ikati cala alxadaadiin markay carabtu ku mahmaahaan oo kale mahmaadaasoo kale ka dhigan tahay laba shay oo aan shaqo isku lahayn marka loo kala qiyaas qaato ayay waxay yidhahdaan waa ka qiyaasi ilmalaa'ikati cala alxadaadiin mm, saasoo kale yidhahdaan marka waxa weeye waa qiyaasu maca alfaariq waa laba shay oo kala duwan kutubtaa la sheegay waxaa la ictibaarinayaa kutubta sunnada inay ka mid yihiin yacni walow marka ashyaa qaladi haba ku dhexdhacaane laakiin kitaabka u guntan yacni bidcada iyo baadida u nusraynaya ee u yacni markaa gargaaraya ee shubahaadka u raadinaya ee xaqa inuu radiyo doonaya ee culammadii sunnada markaysa markaa tacninaya kitaabka noocaasoo kale ah in la qaato iyo in laga faa'iidaysto iyo in la soo dhowaystatona maa qaala almusanifu raximah allah wa ama aladiina yukhti'uuna fi ddaliili laa fi lmadluuli kuwa ku gafaaya fi ddaliili ay fii tafsiiri daliil fasiraadda daliilka la fasiraaya ku gafaaya la fil madluuli macnaha aan ku gafaynin oo macnahay sheegayaan waa macno saxan laakiin macnihii saxnaa nas aan daliil u ahayn ayay odhanayaan daliil buu u yahay oo ay ku fasirayaan macnahani waa macno saxan daliil kalaanu leeyahay dadna macnihii saxnaa intay soo qaataan ayaa aayadaan daliil u ahayn ama xadiisaan daliil u ahayn bay dhab ku siinayaan oo ku rakibayaan marka macnuhu fii daatii waa sax ama tafsiirka naskan lagu fasiraya waa qalad oo adillo kalaa u daliila laakiin naskani uma daliil ahaa adilo kalea ku tusisay naskani kuma tusin marka wuxuu noqonayaa in macnahu uu sax yahay laakiin tafsiirka naskan macnaha lagu fasirayo ayaa khalada wa ama aladiina kuwii miyaa yukhti'uuna ku gafaayey fi daliili ay fii tafsiiri daliil fasiraadda daliilka la fasirayo ku gafeeyey laa fi lmadluuli madluulkoo macnaha aan ku gefayn oo macnuhu fii daatihi waa xaq fa midlu kasiirin waa sida in badan oo min asuufiyati suufiyada ka mida iyo walwucaadi kuwa waxwacdiye ka mida iyo walfuqahaa'i fuqahada ka mida iyo wa gayrihim qayrkood ka mida yufasiruuna alqur'aana bimacaanin saxiixatin yufasiruuna waa fasirayaan alqur'aana qur'aanka bimacaanin macnayaal bay ku fasirayaan saxiixatin sax ah daat ahaanteed ay sax u tahay laakina alqur'aana laa yadullu calayha ha yeeshee qur'aanku kuma tusinayo aayaddan ay ku fasirayaan kuma tusinayso walow aayad kaleba ha ku tusiso ama deliil kalaan aayad ahaynba ha ku tusiye laakina alqur'aana ha yeeshee qur'aankan qur'aanku laa yadullu calayhi kuma tusinayo wuxuu u jeedaa yacni aayaadkan uu ku fasiray sidaas aayaadkani kuma tusinayaan mislu kasiirin mima dakarahu abu cabdiraxmaan asulamiyu fii xaqaa'iq atafsiir nusakha qaar waxay qorayaan miman dakarahu marka mima dakarahu baana ka fiican mislu kasiirin taasi waxay ahaatay sida in badan oo ka mid a ah, mima dakarahu ashyaada uu sheegay abu cabdiraxmaan asulamiyu wadaadkii suufiga ahaa ee abuu cabdiraxmaan asulami la odhan jiray fii xaqaa'iqi tafsiir uu ku sheegay yacnii macaanidaas in badan oo ka mid waa sax laakiin aayaadka uu ku fasirayaa inuu ku fasiraa qalad ah wa in kaana fii ma dakaruuhu hadday tahay fii ma dakaruuhu kay sheegeen hadday ku sugan tahay maa huwa macaanin baatilatun wax markaa iyagu ahaaday macnayaal baatila fa inna dalika yadkhulu fi lqismi alawali kaasi wuxuu gudagelayaa nooca hore wa huwa alkhata'u fi ddaliili walmadluuli jamiican nooca horena waa maxay waa in lagu gafo daliilka yacni tafsiirka daliilka la fasirayo iyo madluulka macnaha labadaba lagu gafo jamiican xaysu yakuunu lmacnaa waa goorta uu ahaanayo macnaha aladii macnahaas faqasaduuhu ay u qasdeen faasidan uu noqonaayo mid faasida oo aan sax ahayn markaa sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa khulaaso ahaan baa hadalkiisii hore oo kale ay u noqonaysaa oo horuu kugu soo sharxay tanna waxay tahay bimathaabati alkhulaasa oo kale ayay tahay marka almuhim wuxuu inoo tilmaamayaa masalada ku saabsan khata'i mar wuxuu noqonayaa in tafsiirka deliilka lagu khata'ay laakiin macnuhu sax yahay taasna waxaa noocaasoo kale noqonaya hadallo badan oo uu sheego abu cabdiraxmaan assulami wadaadkaa suufiga ahi xaqaa'iqu tafsiirka uu ku sheego waxyaaluhu xaqaa'iqu tafsiir ku magacaabay macnayaashu waa sax in badan oo ka midi bacdi aan sax ahayn waa jiraan laakiin sheikhuba wuxuu uhi mislu kasiirin mima dakarahu marka ma odhan wuxuu sheegay waa wada sax ma odhan laakiin wax badan oo ka midi waa sax laakiin tafsiirka uu ku fasirayo nusuusta ku fasirayo aayaadkii ku fasirayo ayaa qalad ah oo aan sax ahayn marka wuxuu noqonayaa yacni alkhata' fi tafsiiri daliil laa fi lmadluul haddii waxay ku fasireen uu noqdo macnayaal baatila ay noqotona waxay noqonaysaa labadaba in lagu khata'ay labadaba in lagu gefay noqonaysa faslun fii tafsiiri alqur'aani bilqur'aani wa tafsiirihi bisunnati wa aqwaali asaxaaba sheekhu wuxuu uhi raximahullah fa in qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo mid yidhaahdaa fama axsanu turuq tafsiir wuxuu yahay waddooyinka qur'aanka marka la fasirayo waddada ugu wanaagga badani waa maxay wadooyinka qur'aanka yacni siyaalaha loo fasiro sidee baa ugu wanaag badan baabkani wuxuu noqonayaa ama fasalkani waa zubdatu lkitaab yacni miiddii iyo nuxurkii kitaabku koobsaday ayuu markaa u soo gondodegayaa ashyaada horeo dhan wuxuu inoogu caddaynayey anwaacda uu qaybsamo markaa tafsiirku iyo inuu yahay atafsiir bilra'yi atafsiir bilmacsuur iyo inuu ikhtilaafku u qaybsamo ikhtilaafu tanawuc iyo ikhtilaafu tadaadi iyo in salafku markaa khilaafka ay tafsiirka isku khilaafeen inuu ahaa mid yar haalibkiisuna inuu ahaa ikhtilaafu tanawucan ikhtilaafu tadaadi ahayn ou nooca u badnaa tafsiir bilmithaal waxa la yidhaahdo in waxa weeye mar kastoo dabaqadda dambe markaa la soo gaadho qolo kastaaba qoladii ka horraysay khilaafkoodu waa ka badan yahay oo dabaqada taabiciinta khilaafkay tafsiirka isku khilaafeen waa ka badnaa dabaqadda saxaabadu khilaafkay isku khilaafeen tafsiirka khilaafku wakhtigii saxaabadu yaraa markastoo zamanku uu sharaf badan yahay oo fadli badan yahay khilaafku waa ka yaraa cilmiguna waa ka badnaa waayo wax badan oo khilaafka ka mida ah waxaa keensanaya jahli waxaa keensanaya bidac marka mar kastoo waxaasi yar yihiin khilaafkii waa ka sii yaraanaya mar kastoo jahligii sii bato bidcooyinkuu soo bataanna waxa weeye khilaafku waa ka sii badanaya yacani khilaafyo badan jahla sababa iyo aqoon darro haatay culammada qaarkood yidhaahdeen low sakata man laa yaclamu la saqata alkhilaafu macnaha caynkaas iyagoo culammada qaar sheegaya waa ka yidhaahdeen kan waxba garanaya hadduu aamusi lahaa khilaafku waxa weeye waa dhici lahaa bimacnaa wax badanoo khilaafaa baaqan lahaa yacni kaa khilaaf ku imanayaana waxay tahay waa mid waxa weeye aan isagu isu qabin markaa dee inuu jaahil yahay waayo hadduu jaahil yahay oo ruuxuu ku qanacsan yahay inuu jaahil yahay dee waa gaabsanaya laakiin hadduu waxa weeye jaahil yahay oo uu isu qabo inuu caalim yahay dee wuu hadlayaa fatwood buu is odhanayaa dabadeedna waxa weeye meel kaluu ka fadkudinaya hadday tahay tafsiirkii nusuusta hadday tahay fataawaha masaa'isha laga fatwoonaayo iyo ashyaada la midka marka wax badan waxaa sababaya jahli waxaa sababaaya bidac waxaa sababaya itibaacu alhawaa waxyaalo badan baa sababaya marka tafaasiir badani waxay noqotay waa tafsiir cala almadhab ra'yi lagu tegey baa la doonayaa nusuusta in la waafajiyo ra'yigaasi wuxuu noqon karaa yacni bidco aan markaa sharciga wax raadaba ku lahayn bidca xaqiiqiya markaasaa la doonayaa nas in la waafajiyo wuxuu noqon karaa ra'yigaa lagu tegey yacni khilaafka madaahibtu isku khilaafaan oo kale qowl aqwaashii ka mid ah ayaa waxaa dhici karta in lays yidhaahdo markaa waafajiya naskan oo maxaamaat lilmadhab oo kaleu noqon karaa maxaamaat lilmadhab an ra'yiga ama ariiqada ama madhabta markaysaa waxaa lagu daafacayo ha ahaato waxaa loogu fasirayaa in asaalatan marka hore iyagoo mas'alada loo daliishanaayo ay ugu fasireen sida ahlulbidaca qaarkood intay masaa-isha qaarkood ku tagaan inay yidhaahdaan masaladaas inay sidaa tahay waxaa noogu daliila qowluhu tacaala kada wa kada taana tusaalayaasheeda horeyn usoo marray ama ha ahaato jawaab yacni marka ay ka jawaabayaan qowlkooda qowlka khilaafsan oo marka loo daliishado ay yidhaahdaan oo lagu yidhaahdo qowlkani sax ma aha aa ku tagteen waxaa u daliila aayadda caynkaa ee caynkaas ama xadiiska caynkaa ee caynkaas ay dabeedna yidhahdaan aayadda waxaanu ku xambaaraynaa in saa looga jeedo ama xadiiska waxaanu ku xambaaraynaa in saa looga jeedo marka taana sheikh waa ku soo dheeraaday waana ka soo hadlay marka haddaba markuu sidaa inoogu iftiimiyey waxaa imanaysaa qur-aankii marka la fasirayo tafsiirkeebaa ugu fiican wadda ee la maro teebaa ugu fiican ee lagu fasiraa sheekhu wuxuu yidhi fa in qaala qaa'ilun hadduu yidhaahdo mid yidhaahdaa famaa axsanu turuqi tafsiir duruqda tafsiirka teebaa ugu wanaag badan faaljawaabu anna asaxa aturuqi fii dalika an yufasara alqur'aanu bilqur'aan jawaabtu waxay tahay anna asaxa aturuqi dariiqyada ta ugu sixada badan maqaamulkhabar bay dhacday saas aawadeed annadu waxay noqonaysaa maftuuxa maftuuxay noqonaysa sida nusakha qaarkood ku qoran oo ah marka isaga in hamsada ay hoos dhigeen waa khata matbuci ah faljawaabu jawaabtu arrinkaa laga jawaabayaa anna asaxa turuqi waddooyinka qur-'aanka lagu fasiro ta ugu sixada badani fii daalika tafsiirka qur-aanka la fasirayaa loo jeeda an yufasara alqur'aanu bilqur'aan waa in qur'aanka qur'aanka lagu fasiro aayaddii qur'aanka ahayd baa aayad kale lagu fasiraya famaa ajmala fii mawdicin fa innahu qad fasala fii mawdicin aakhar famaa ajmala wuxuu ilaahay ku ijmaaliyey fii makaanin meel uu ku ijmaaliyey fa innahu qad fasala fii mawdicin aakhar wuxuu ku fasiro oo ku caddeeyey meel kale ujmila haddii la yidhahdana waa la mid famaa wixii lagu ijmaaloo lagu duuduubay fii makaanin meel qur'aanka ka mid ah fainahu qad fusira waxaa lagu caddeeye oo lagu fasiray fii mawdicin aakhara meel kale ayaa lagu fasiray wama wamakhtusira fii makaanin wamakhtusira kii la ikhtisaariyo la koobay fii makaanin meel baa lagu ikhtisaariyey faqad busita waxaa lagu balballaadhiyoo lagu caddeeyey fii mawdicin aakhara meel kale ayaa lagu balballaadhiyey fa in acyaaka dalika fa calayka bisunna wakhtigaa dhaca halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk